bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وsaxbih wman saara عlى nahjih واstaqاam وbعd qala الmuصنif raximah اllah tacalى raxmaة waascة xad اlqadfi wman qadfa bالzina muxsana أو shahida calayhi bihi walam takmul ashahaada julida amaaniina jalda waqadfu kayr almuxsan fiihi tacziir musanifku raxmat ullaahi calayhi halkan wuxuu ka gudagelayaa xuduuddii tii labaad buu ka gudageli oo taa horena cilaaqo la leh ee zinada oo ah shakhsi dhowrsoon in waxa weeye lagu gano bizina zina in lagu gano waxa uu ku qayday lafdiga bizina waana sida saxda ah oo waxa la isku ganayaa waa zino amaa zine haddaanay ahayn foolxumo kastoo ay leedahay xadulqadfi ma noqonayso sida aawadeed ayay fuqahadu min baabi daabit waxay yidhaahdaan ma awjaba alxadda cala faacilih awjaba xadd alqadfi cala alqaadifi bihi waman laa fala waxay yidhaahdaan waxa ku waajibiya ka sameeya xad ku waajibiya qofka sameeya waxa xad ku waajibinaya ayaa waxa weeye ka markaa lagu ganana xadulqadfi ku waajibinaya ka markaa ku ganana xadulqadfi ku waajibinaya waxa ku waajibiya qofka sameeya ee faacilka ah xad ku waajibiya ayaa xadulqadfina ku waajibinaya ka ku ganaya amaa haddaanay sidaa ahayn waa maya oo shayganuu ku ganay haddaanuu marka horeba xad waajibinay sida inuu yidhaahdo hablaha yaryar baa tataabataa oo masalan galmo kuma samayside laakiin waad waad ku ciyaartaa oo dumarka gayaanka abaad markaa la faraka ciyaartaa ama gabadhii uu ku gano inay dumarada kale ay wax ka raadsato ama uu ku gano masalan kufsi oo kale maxaad nagula hadlaysaa adiga sawti lagu kufsaday ma xaaladda noocaasi noocaasiya ah iyo waxyaabaha noocaasiya ah tacsiir bay keenayaan in la edbiyo ganaax bay u baahanaysaa laakiin xad ma keenayso hadduu xitaa yidhaahdo maalan gabadhaadaad ama dabada ka isticmaashay iyo wixii la mid ah xad ma keenayso waayo marka horeba liwaad baanay ahayn oo liwaadku gabadh ajnabi ah ayaynu ku soo qaydnay iyo nin markaa ah, ayaynu ku soo qaydnay imaa cidda waxaan lagu samaynayaa inay nin tahay iyo imaa gabadh ajnabiya inay tahay marka shayganuu ku ganay xaaraam ha noqoto oo gabadh halkaa in looga tagaa waa muxaram oo xaaraam ha noqoto laakiin xad ma keenayso hadduu qirsan yahiyo haddii kaleba ee tacsiir iyo edbin bay keensanaysaa marka bizina inuu ku qaydaa yacnii waa arrin muhim ah oo ah fiqiga dhabta ah iyo shaygii xaqiiqada ahaa ee arrinta ku xidhmaysa ama zina wixii ka soo haray sinadii xadka keenaysa wixii aan ka ahayn dee xadulqatfi ma keenayso haddii maalan zinaba ha ku gane ee ciddani aanay muxsan ahayn oo marka horeba ma dhowrsoonayn oo marka horeba cid zina ku sugnayd bay ahayd oo hore hawsha dee ugu cadayd ama waa ilmo yaroo carruur ah oo marka horeba aan xaddee lagu yeelanay zinaba ha noqoto eh laakiin maaha zina xad dhalinaysa iska carruur howlahan galay ama qof waalan weeye ama qofkani waalid buu qofka u yahay oo maadaamaan qatligiisaba loo dilaynin dee qadfigiisana loo jeedli maayo marka waxay noqonaysaa ama waalid buu u yahay xaalada noocaasi oo kale ah waxyaabaha noocaasiya tacsiir bay noqonaysaa edbin baa ka dhalanaysa in la edbiyo oo qofkan lagu sameeyo wax ka zajriya akhlaaqda noocana ee uu dadka u dhibayo marka wixii xad waajibiya oo zinada xadkeeda waajibiya ayaa waxa weeye xadulqadfina waajibinaya allahuma ilaa mawaanicdaasi meelaha ay ku qumtay waalidkii waxyaabaa la midkaa mooyaane marka adugu shuruud baa dee loo dhigaa ka wax qadfaya ka la qadfayana shuruud baa loo dhigaa koob iyo toban ay isku noqonayso midna lix midna waxa weeyaan shan markaa shuruudaana musanifku raxmatullaahi caleyh wax ka mida buu sheegay marka wuxuu yidhi waman qadafa kii gana bizinaa zina ku gana muxsanan qof muxsan ah isagaa inoo sheegaya muxsanka inuu yahay xor baaliq muslim caaqil cafiif isagaa inoo sheegaya qofkaa muxsankee dhowrsoon ka ku gana zinuu ku ganay aw shahida calayhi bihi ama zinuu kaga markhaati kacay zinada haddaanay marka horeba sugnayn markhaatiyadeedu ha isku gelin waayo adoo laga yaabo ilaahay dartii inay kaa ahayd oo aan imiba arrintan ku gelayne dhab u arkay ayaa markay dhammaystirmi weydo adigaa lagu jeedlaya waayo fa ulaaika cind allahi hum lkaadibuun wey mar haddaan afar markhaati lala iman alle agtiisa beenaalayaal bay arrintaasi noqonaysa min haysu alxukmi اaahir alsharci waa sidaa hadday doonto hoosta runbaa ha ka noqote inaguna naxnu naxkumu bidawaahir walah yatawala saraa'ir marka ma ogin saddexdooduba run ha sheegayaan hadday rabaan qodob inoo yaallama inagu daahir اlxukmi ayaynu raacaynaa war ama afar buura ah keena baynu wa ilaa ka soo markhaati gashada iyo idinkuba dhabarka waayo waxaa ku kacdeen arrin aan sax ahayn marka haddii ay ku waxa weeyaan markhaati furaana oo walam takmulu shahaada aanay dhammaystirmin julida amaaniina jalda siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya waynagii tilmaanay zinada islaamku siduu adkeeyey ku dhicisteeda dembiga foosha xun oo bacda shirki ama bacda alkufri waalqatli ay gadaasheeda degayso labadaa marka laga yimaado iyo qodobka kaloo ah cidda soo hadal qaada asaan wax cad la imaninna sida loogu adkeeyo waayo waxaynu sheegnay qatliga waxa looga fogeeyo qatligiina laba loo yidhi iyadoo qatligu ka sarreeyo oo qatligu ka adag yahay misna waxa looga sarraysiiyey in waxa weeye ummadda carabkeeda uu u sahlan yahay si looga sajiriyo foolxumada noocaasi inagii tilmaannay qof kasta inay isaga fududahay inuu qofka zinada ku gano isagoo aan garanaynba dasyaro maagaanba cay uga dhigo marka islaamku waa adkeeyey oo qofka qof ku gana hadduu wax cadla iman waayo siddeetankaa jeedal ayuu u diyaargaroobi waayo haddii zina laysku gano asuu qofkuu muxsan yahay labadaa midunbay dhalinaysaa labadaasay udhexaysaa xaalad saddexaad maleh imaa in zinadii kugu sugnaato imaa in qadfigii sugnaado waa labadaa midun wa qadfu hayri lmuxsan fiihi tacziir qadfiga qof aan muxsan ahayn oo aan dhowrsoonayn ama gaal baad ku tidhi waa zinaystaa ama qof iska addoon ah ama qof masalan caruur ah ama qof waalan ama qof horeba hawsha ugu sugnaatay waxyaabaa noocaasi iyo tacsiir baa ka dhalanaysa in la idbiyo qofka laakiin xad go-an oo siddeetan aan lagana dhimi karayn laguna kordhin karayn kama dhalanayo muxsankuna lafdigan muxsankuna adugu macnayaal badan buu qur-aanka ugu soo aroray saddex macna ugu mashhuursan yihiin iyo luqada fuqahadaba oo masalan muxsanka in looga jeedo kii guursaday oo dumarkiiba walmuxsanaatu min almuminain wlmuxsanaatu min almuminaat wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum masalan dumarka mu'minaadka ah ee masalan guryaha leh iyo kuwa uutulkitaaba ee markaa ahlulkitaabka ah ee kitaabka la siiyey ee iyaguna guryaha leh nooca waa loo cabbiraa marka la doono muxsanka waxaa looga jeedaa kuwa cafiifaadka ee dhowrsoon muxsanaatin hayru musaafixaat masalan inay yihiin kuwa dhowrsoon oo aan zaaniyaad iyo kuwaasi ahayn in xaraa'irta looga jeedana waa la arkaa marka intiiba maanta waa loo soo qaatay saddexdii laftii ugu macruufsanaaba saddexdiiba waa loo soo qaatay oo waxa weeyaan muxsanka in looga jeedo qofka xorta ah waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat muxsanaat bimacna alxaraa'ir marka maanta shuruuddii la dhigayay saddexdiiba waa ku kulansayey qofkii inuu guur xalaala soo maray inuu yahay maalan qof dhowrsoon inuu yahay qof maala xor ah intiba way taallaa intiba waa taallaa ataziir ganaaxii wataziiru waajibun fii kulli macsiyatin laa xadda fiiha walaa kafaara dembiyada bani aadamku galo ee cuquuba dunyawiya ay ka dhalanayso ama waa xaq alle ama waa xaq bani aadam xaq alle iyo xaq bani aadam miduu yahayba waayo ahlulcilmiga in badani waxay ka qabaan xadulqadfigan laftiisu inuu xaq bani aadam yahay oo shakhsigu saamixi karo marka xaq alle iyo xaq bani aadam miduu yahayba xuduud waa noqon karaa xaqa alle qaalib ha noqde eh xuduudda waa noqon karaa marka qaybi waa xuduudo xad go-an bay leeyihin waxna laguma daro waxna lagama dhimo xuduuddiina waa inagii soo sheegnay xadadkaa go-an laga oofinayaana ee cuquubaadka ahina ima inay qatli noqdaan ima inay qaci noqdaan ima inay darbi noqdaan saddexaasay noqonayeen oo ay raaci karto salbi iyo nafyi waqtiyada qaarkood in shakhsigii la dilay la salbiyo sidaynu ku arki doonno xiraabada oo kale ama qaadicu ariiqa ama nafyin in lagu sameeyo in la musaafuriyo sidaynu zinadii kusoo arkaynay oo kale marka saddexdaa qodob bay noqonaysa tacsiirtu iyadu qolyahan way ka horjeedaa iyaduna intaba way noqon kartaa oo inta badan qadci ma galo wixii aan qadci ka ahayn laakiin qatlina way gaari kartaa waxa weeye darbina way noqon kartaa ka duwanna waa noqon kartaa laakiin iyadu waa wixii intaa ka soo hahay wixii xuduuddaa ka soo hadhay alxuduud اlistilaaxiya wixii ka soo hadhay xuduudda istilaaxiga ah ee fuqahadu yaqaanaan ama lixa ka dhigeen ama toddobaha ka dhigeen xuduudda noocaasi ah wixii ka soo hadhay tacsiir baa la odhanaya waayo dembi kastoo xaq bani aadam ah ama xaq ilaahay ah oo aan xad go'an lahayn yuctabaru marka tacziiran baa loo tixgelinaya inuu tacziir yahay qofkaasi hadduu maalan salaada ka tago oo qowlkii dilka ku xukumayey aanu aanu ahayn qofkaasi mid madhab qaadanaya xaakimkaasi aanu sidaa rumaysnayn tacziir buu gelin kii xad ka aaminsanaana xad buu gelin ama xaddulqatli isagoo muslima ha yidhaahdo sida shaaficiyadii iyo ahlulcilmiga in badanoo ka mid ah ama waxa weeye ha yidhaahdo waa riddaa loo dilayaa oo waa kaafirun billaah oo baabu riddada ha geliyey ciddiise labadaa midnaba gelin weyda sida xanafiyadii ciddi la mida waxay samaynayaan tacsiir xidhid iyo waxyaabo kaloo la mid ah oo zajrin u noqota marka haygu ama xaq alle ha noqdo salaaduu ka tegay ha noqoto calaa qawlin soonuu ka tegay ha noqoto waxa weeye maalan waxyaabo kale oo xadgudub diinta alle ku ah oo uu sameeyey siduu ama inuu garhka iska soo xiirtay iyo wixii la mid ah yanii tacziir baa ka dhalanaysa waana xaq alle xaq bani aadam ku leeyahay maaha tacziir baa ka dhalanaysa hadduu xaq bani aadam ku kacana oo aan xad go'an lahaynna sida inuu qof iska caayo ama wax kale kula kaco ama uu xado wax aan maalan nisaabkii gacanta lagu goynayo gaadhaynin ama waxa weeyaan xadulqadfigii aynu arkaynay aan laakiin xadka dhalinaynin uu khayrulmuxsan yahay qofkani yacnii dembi kasta fartana ha ku fiiqe hana ku qosleeh oo qofka xitaa qosal dareen geliyana ha ku qosleeh xaakimku wuxuu awoodu leeyahy inuu edbiyo aqilu dawi lhayaati caaraatim ila alxuduud qofka ahlu sharafka ah in kastoo ay noqonayso markuu xaq alle yahayna in laga daayo ay ka dhacdo hadduu xaq bani aadam yahayna ay fiican tahay in qofkaa bani aadamka ay ka daayo xaakimku kama dayn karo oo xaakimku awood uma laha xad soo gaadhayoo min xuduud illaahi inuu ka tago iyo tacsiir ku soo simantay oo la soo gaadhsiiyey oo qofkii lahaa dalbanayo tacsiirta wuxuu dhaafi karaa hadday xaq alle tahay ama qofkii lahaaba iska daayay oo leeyahay iga dhaaf oo iska saamaxaye xaalaadka noocaasiyaa buu dhaafi karaa laakiin qofkii oo doonaya oole xaakino wuu caayeye iiga jab waxba maaha innagaa saamaxna iska daa ma odhan karo xaqaa ma laha marka tacsiirtu waa arin guud oo marka waxa keenayaana aanu xasrisnayn waxa lagu xukumayaana aanu xasrisnayn labada midna ma xasrisna oma koobna waxa tacsiir keeni karaa waa maa cada alxuduud almacruufa xuduudda macruufka la yaqaano wixii ka soo haray waxa lagu xukumayaana waa kayru mundabit ma dambisna xaakimkay u taalla hadduu doono dil buu ku xukumaya waxaa dhici kartaba markaa inay gaadho tacsiirtu ilaa xad dil inay gaadho oo u arko aw fasaadin fi lardi inuu yahay oo mufsid inuu kan yahay oo uu yahdo bidcoolaha noocana qoortaan ka goynaya ama qof waxa weeyaan umma daba dhibaya oo fasaadkiisa laga dhammaan waayey oo dayday noqday markuu arko kani xal kale inaanu lahayn inuu ummada ka qabto marka tacsiirtii waa wax kasta sidaa uu imaamku yidhi wtacziir waajibun fii kulli macsiyatin laa xadda fiiha walaa kafaara aan kafaarana lahayn oo sharciga islaamku hadduu kafaaro saaray dee ciqaabka inteedaa in loo dhaafiyo maaha duyaada maalin ramadaan baan gabadhii u tegey dee sharciga islaamku kafaaruu saaray imaamkii inuu sii ganaaxo xaquguma laha waayo sharcigaa waxu gooyey marka mar haddaanu shaygani xad go'anna lahayn kafaaro kaloo sharcigu saaray oo yidhi ciddii waxaa samaysa waa sidaana aanay jirin wax kaloo u dunmayna aanay jirin hadday kafaaradii wax kale u raacaan oo ama hawsha inuu suuq ku sameeyey ama uu dadka ugu faantamay oo yidhi de marmar waa la samayn karaa waxba dhib ma jiro waxba baqanina taasi waa weji labaad bay xukunku kaga imanaya laakiin sidiisa isagoo intaa sameeyey oo kugu yihi shiikhow hawshaasaa iga dhacdee ka warran kafaarana waad la imanaysaa saddex maalmoodna waan kuxidha galjeelka war xidha warya taasi sax maaha oo sidaa imaamku u dhigayo marka waxay dhici karta tacsiirtii inay dil noqoto inay jeedal noqoto in xoolo laga qaado inay noqoto in maalan haddii la doono xoolihiisii la baabiiyaba inay noqoto oo guriga dhanba cagaf laga geliyo waa maxay meeshaanaad ka dhistay waxaanaad meelaad lahayn baad iska dhisanaysaa ama ma waxaanaad samaynaysaa iyadoo xal kaleba la helayey si loogu edbiyo kuwa ka dambeeya cagaf laga geliyo gabigiisiiba laada ka baca meesha qofka dambe ku kacana waa la arki oo sajrin lagu sameeyo waa wax dhici kara in xoolii la baabi'iyo ama wixii uu quluulka iyo booliga ku qaatay laba gubaba iyo wax la lagu sameeyo oo cid kaleba la siin ee wixii sajrin lagu sameeyo waa wax dhici kara masalan hadduu doono addoonkiisii xitaa uu haystay in laga xoreeyo leada mar kasta miyaad caqaabaysaa intanoo caqaabood baad ku samaysa waxaasaad samaysay maalintaana saasaa laguu gala yalla imaamku yahado far dambe ma saari karti waa wax dhici kara marka qowlka ugu fiican aqwaasha ahlulcilmiga waa inaanu soo xadaysnayne maa yaraahu lqaadi ay noqonayso bishari waxaase waa inaanu muxaram ahayn waxaad ku ganaaxaysaa waa inaanu muxaram ahayn sidiisa oo garhkaa lagaa rifayaa mar marka la yahadoo kale taasi sax maaha waar ka rifa yani sax diinta lagu soo qabto garhka lagaa xiiro taasi waa muxaram marka laguguma ganaaxi karo laakiin haddii madaxa lagaa xiiro waxba dhib kuma jiro marka dhaka mulisa laguu yaalo halkaa mar lagu yaalo oo dadkuba ku eego aryaa ma dhakada laga xiiraa ya laakiin shay muxarama laguguma samayn karo sharcan waxaa lagugu tacsiirayaa waa inay tahay wax iska bannaanoo iska caadiah lagugu bahdilayase oo adiga la rabo inaad ku edebsato ama canaan baa haddii la doono lagaaga dhigayaa qofka waayeelka haddii la canaanto wax kasta inay kaga xumaataa laga yaaba waayo soomaalidu maxay tidhaahdaa marka uliwaab qabowdaa qawl xunise ma qaboobo marka waa dhici kartaa nabaro iyo jeedallo lagugu dhuftay inaad iska ilowdo laakiin hadalka lagugu bahdilaabaa ka sii xun ee gole lagaa yidhaahdo adigu marka naf ma lihid waay kelmada lagu yihahda waxa laga yaaba gabay ama hal kelmad oo lagugu yidhi ama golaha lagaaga yidhi inay weligeed kaaga xumaato wax kastoo lagugu sameeyo waa tayd haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaa waad istahay warniyowtan geeraabaa ku dhaanta waayo hadal buu kugu odhanaya hadduu doono ku bahdilaya marka qaadigu marba wixii u arko xalka waxaa hebel ow meelka dhac baad samaysay xaal iyo aboloje samay intaasoo qudhaa dhibkuugu filan lagu yaa meel ka dhac baa tidhi raalli geli qofka marmarka qaarkood bay bahdil xun kugu noqonaysa oo nabarka kuu dhaamaya ama hadda waa ku xidhnaya galjeelka ay kaaga roonaanaysaa in lagu yahado ama suuqa ka wareegoo waxaa tahdaa been baan sheegay u sheeg dadka intii hore aad ku shubtay waxaa intaad suuqa wareegta waxaad tidhaahdaa war been baan sheegayay beenaalaan aha inuu intaa kugu xukumaa laga yaaba oo ay kaaga xumaato wax kasta marka marba wixii qaadigu markuu ka ijtihaado masalada ee bicayn اlictibaar siiya si badan u tixgeliyo maadaama cirdigu dee asalku uu xaaraam yahay waxa lagu bannaysanayaana lilxaaja wadaruura ay tahay marka inta walxaajana tuqadaru biqadriha wakadalika daruura marka waa inuu iska hubsadaa oo isaga laftiisu de xukunkii iskaga kaa ridi maaye uu ka fiirsanaya oo marmarka qaarkood buu u arkayaa in layska kaa dhaafo inay islaax faa'iidaynayso oo faman cafa wa aslaxa ay noqonayso oo sidan ay ku fiican tahay oo aqilu dawi lhay-aati caharaatim ila alxuduud ay noqonayso waaya xaddu sariqa tuugada xadkeedii hada maxaluhu wa mabxaثuhu waman saraqa rubca diinaari min adahab aw maa yusaawihi min almaal min xirzihi qudicat yaduhu lyumnaa waxa uu yidhi ciddii qaada xadda diinaar rubcii diinaar afar meelood meeshii oo min adahabi ah diinaarkaasoo dahaba ah aw maa yusaawihi min almaal ama wixii waxa weeyaan u dhigmayey <clears throat> maalan xoolo ah wixii kale u dhigmaya ee qiim ahaan rubucu diinaarka u dhigmaya oo min xirzihina ka xada xirzi halkii lagu ilaalin jiray xirzulmili macnaha halka isagoo kale lagu ilaaliyo shay kastaaba meel lagu ilaaliyo leeyi imanka xooluhu dee maala arigoo kale xeru galaa si gaara loo oodo oo dee la bishlo oo in guduudanaa iyo u soo dusaan laga ilaalinayo iyo jiifaaga iyo wixii la mida ah, waxyaabaha yaryari geelana sibaa loo oodaa waa oodaa la yska taagtaagaye iyada la geelu ma duse isaga xagga sanuunbaa laga eegaya si kale haddaan u belaysnayn ma dusee maalan digaagga meel baa lagu ilaaliyaa oo la geliyaa awrta rarayda xitaa meel baa xarsumili u ah oo haddaad ka xaddo hawshaasi kugu imanaysa oo ay fadhiisataa oo halkan roggan iyo meelahan guryaha ay dul fadhiisanayso golay iska leedahay ay fadhiisato lacagta meel baa la dhigaa ama qasnad ha noqoto ama markaa maalan meel yaroo sanduuq iyo wax kaloo lagu xidha ha noqoto meel bay leedahay ee lacag daarada la dhigaa ma jirto weelkaa daaradda la dhigaa iyo kijada iyo laakiin ordoo lacagta kijada dhig ma suuragala marka shay kastaa meel lagu ilaaliyuu leeyahy gaadhigu mar buu xirsulmitli noqonayaa marna noqon maayo waa wax si fudud isaga furmayo imaka waxaynu ku ridno daqiiqad bay kala tuurayaan markiiba rag xariifiina baa jira mar ba halkaad dhigto lafteedaa la eegaya markuu halkanoo kale kuu yaallo iyo marka aad kaymaa kaga timaado ee tahay dee waan qafilayo waxaan dhigay mesha iyo markaad guriga albaabkiisa dhigto ama geyrhkiisa soo geliso ciddow ku timaada kala jaad bay noqonaysa marka curfigaa loo celinayaa xarsiga shay kasta waa bixasabihi waxa curfigu ku tilmaamaya shaygaasi waa maxruus waa shay la xifdiyey wey marna waa lagula yaabaya oo haddaad tahid haddaad imaka kutubtaydii waxaan dhigay masaajidka cidi kula yaabi mayso waa tahay laba kitaab baan sito halkaasaan sii saarta laakiin haddaad tidhaahid waxoogaa lacagoo doolaraan sito halkanaan sii saaray dadku waxay soodhanaya tole miyaanu caadi ahayn waa lagu wada iigaya dadko dhan lais wada iigaya waa maxaa ka si ah ma dhiishkaa yala dhaqaaqay maxaa si ah maadaamay sidaa tahay shay kasta waa bixasabihi xirsigiisii ma ku jira mise marka tuugadu sharci ahaan waxay noqonaysaa akhdu maali ligayrihi marka khafiya bishuruudin macruufa maala maalka kayrkii inuu qaato biduuni idninna ku qaato iyadoo shuruud macruufana lala qabo bishuruud iyadoo lala qabo si qarsoonna u qaato si qarsoon marka lagu leeyahay waxa weeye meesha markiiba waxaa ku baxaysa ikhtilaaskii dafidii dafiddu marka horuunbay yaro qarsoontahe dee waad isdhigaysaa moogta hadduu qofku wax dafoo dee tuugo ma noqonayso waayo waa maalkoo si qarsoon loo qaato biduuni idnina lagu qaato shuruud macruufana lagu qaato oo markaasay noqonaysaa sariqadii sharciyada ahayd sariqada luqada ah waxa weeye shuruudu macruufa uma baahna iyadu haddaad si qarsoon unu qaadato waa sariqa laakiin marka sharciga ay tahay shuruud kalaa raacaysa oo dee rubcu diinaarkan iyo ay ka mid yihiin oo marka kaleba tuugo waa la odhan laakiin tuugo goyn le marka marka la yidhahdo waa si qarsoon baa loo qaatay meeshii waxa ku baxaysa kaa wax dafay ee la cararay wuu baxaya waxaa kaloo baxaya kii maala muntahibka ahaa ee bililqada xoogga cuskanaya kaa orodka cuskanaya harabka cuskaday iyo kaa xoogga cuskaday labadiiba waa baxaya iyo kii ku khiyaaneeyey ee si qarsoonu muu qaadane adaa u dhiibtay isagu marka hore ma qaadanan lakiin wuu ku khiyaanayay adaa u dhiibayo sii hay dee dhiibiddii unbuu isaguna hadhow ku yii waxba iimaad dhiibin khiyaanuu la yimi mogta war ku dhiibay may waxba imaa dhiibin iska hubso marka khaa'inku saariq maaha oo tuug maaha kan ikhtiraasku ee ku dafay ee intuu la booday carare aad sii eegtay moobilkii isagoo mashaa la sii cararayana dee tuug maaha ka waxa weeyaan xoogga adeegsaday intuu toorreyda la soo baxay ku yidhi iska dhig moobilka yaad ku dhimanine de kaasina maaha tuug maaha waa kaa biliqada adeegsanaya ama qaaicu ariiqa la xisaabinayo hadduu qawskii iyo meelihii lagaaga gargaarayay wax ka fogaado waaya waman saraqa kii xada rubca diinaari min adahab oo dahab ah aw maa yusaawihi min almaal ama wixii u dhigmaya oo maal ah marka rubcu diinaarku dee halka diinaar waa afar garaamoo dahaba ah iyo wax yar weeye marka rubucu dinaarku waa hal garaam iyo wax aad u yar wey qadar yaroo kaloo la socdo waa hal garaam iyo wax yar marka kontoneeye doolar meelahaas iska noqonaysa oo halkii garaam afartaneeye iyo meelahaasu kole iska yahay wax yar baa raacaya marka ilaa konton doolar qiyaasahaas ah iminka rubucu dinaarki intaasuu noqonaya dinaarkii oo afar meelood laga dhigay meel ahaan marka hadduu kontoneeye doolar qaato qaabkaa tuugadee fasha xunlena u qaato ee waxa weeye uu qofka qunyar hoosta ka siibayo ee uu marba leeya adan xaggaa eeg ma diyaarad bayna dul maraysa misna qunyar hoosta ka siibaya hadday noocaan noqoto waxa weeye oo bartii ay ku jirta ee xirsulmisliga u ahayd ee jeebkeediina uu ka soo saaro ama qasnadii uu ku dhaadhaco iyo wixii la mida dee hadhow gacantaa la jari waayo halkii lagu ilaalin jiray lacagta ayuu ugu tegey hadduu ariga xeradii ugu yimaado halkii bay noqon ah, ama meel bannaan oo laga arkayo isagoo daaqayo la wada arkayo u usoo siibto oo intuusu beerdhigaaleeyo meeluu ariga ka muuqanayo ka xirzin oo kale uu yaho qofkiina dhex joogo ayuu si baasuun beerka ula dhigayoo afkana qabtay khalaas arigu muxuu la yara dhaqdhaqaaqaya suu qof baa ku dhex jiifa hadduu sidaa ku qaato xirsulmiligiisi bartii lagu ilaalinaya ka qaado waxay noqonaysaa qudicat yadahu lyumna gacanta midig baa la jaraya min mifsal اlkafi baana laga jaraya ijmaacan ta ahlulcilmigu islama diidana bartaasi baa laga goyn fain caada hadduu noqdo qudicat rijulhu اlyusra adinka bidix baa la jaraya hadduu tuugadii u noqdo adinkiisa bidix ayaa la jari taasna cadiis lama diidana in badanoo ahlucilmiga ka mid ah weliba saxaabada aduu khilaaf yar jiraa laakiin saxaabada ahlulcilmiga in badan waxay soo naqliyeen inaanay masaladaasi wejigaa khilaaf ku labadaa markay tahay shiikhu marka wuxuu yidhi min mifsal kacbi baa laga jari isagana kalagoyska canqawga kalagoyskiisa ayaa laga jari waxusimat waana la gubi bimacnaa dhiig joojin baa lagu samay ta hore lafteeda sowaan ka soo boodaye waxusimat iyana waa ku jirtaa waayo haddaan baadhay oo aan tabayey waxusimat waana waxa weeye la gubayaa oo dhiig joojin ahaan macnaa shardi maaha laakiin waxaa la rabaa wax dhiiga joojiya waxaa doonaysa ku sameeyo marka hore dhiig joojinta xididadan in la gubo oo la yaro dhuuriyo ka mid bay ahayd waayo had iyo jeer xididadu waa noocyada dhiigga lagula dagaalamo haddaad doonays inaad joojisana waa inaad xididkii ama gubtaa ama wax xinjir u sameeya oo xididkii xinjir yeesho oo dabadeedna dhiigga dambe celiyo de waa inay meeshii timaadaa si hadduu xawligu kordhana aad u raadiso wax xididada waasixiya waa imanka dhiigkarka oo kale dee dhiiggu xawligii uu xididka ku marayay baa xoogaysanaya si xawliyo hayrilcaadiya buu ku maraya waasicin buu baahanaya marka dawadan la liqsiinaya waa waasicin xididkii bay ballaadhinaysaa si xawligiisa u yaraado ay hoos ugu rido marka hore wuxuu ku soconaya xawaare sare hadduu xawaarihiisu hoos maro oo bilowlow u noqdo hoos udhac sameeyana waa in la keenaa wax marka xawli geliya oo xawaarihiisa kiciya marka ilaahay subxana wa tacaala shay kasta xad buu ugu talagalay ilaahay xikmad xeel dheer uu ka leeyahay hadday xadkaa ka gaabtona cudur baa imanaya hadduu xadkaa ka kordhana cudur baa imanaya heerkaa dhexaa loogu talagala marka xididka dhiiggu maraya hadduu xadkiisa ka batana dee wuxuu baahanayaa in ama wax afka ka xidha hadduu dee meeshay furan tahay la sameeyo waa in la xidhaa dee isagoo sidiisa u xidhan hadduu ordana dee waa dhigi kare markaana waa in la yareeya hadduu hoosu dhacana waa in la kordhiya marka waxusimatan waxaa looga jeedaa uun dhiigga xidhis wey dhiiggaa lagu xidhaya haddii wax kaloo dhiigga joojinaya la garanayo waxba gubis uma baahna oo tacabudi maaha shay laisku cibaadaysanayo cibaada ahaan looga dhigayo maaha fain caada hadduu noqdo waa la xabisayaa buu yidhi walaa yuqdacu hayru yaddin warijlin lamana goynayo gacan iyo addin waxaan ka ahayn qaala tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma tuugga iyo tuugadii waxaa jartaan labadooda gacmood jara macnaha gacan iyo addin baa looga jeedaa buu leeyahay gacmahooda jara marka labadan la tilmaamayaa wuxuu rabaa iyo gacanta laakiin runtii waa mas'ale khilaafiya bayn ahli اlcilmi waxaanay ku xidhnaanaysaa ila adinkuba gacan calaa sabiili markaa majaas iyo watawasuc oo shayga lagu tawasucun baa loogu cabiraa oo afarta gacmood la odhanayaa laakiin isba gacan maaha waxa weeye xadiis sidiisa ugu ansaxayoo kan kuwan khilaafka la gelinaya ee maalan afarta xubnoodba sheegaya aan ka ahayna ma jiro ee waxaa sugan uun gacanta midigta markay sidaa tahay qolyaha saxaabadu tan kalena waa sameeyeen oo iyadana waa badan tahay aaartu aahaarta ku timi marka intaa wixii loo dhaafo xadiista ku soo aroortay ma ansaxday ee tilmaamaysa intaa dabadeedna gacanta bidix la gooyo intaa dabadeedna adinka waxa weeyaan midig la gooyo intaa dabadeedna qaarkood haben la dilo riwaayaadka tilmaamaya ama markaasuu tacsiir yeelanayaa ma ansaxday mise ma ansixin masaladu halkaasi ku xidhanta ciddii xadiistaa ansixisaa oo ahlulcilmiga in badanoo madhabka shaaficiyadiina ay ka mid yihiin ah waxay oranayaan maya ee talantaaligaasaa loo wadayaa talantaaligaasaa loo wadaya waxa weeyaan waa gacanta midig hadhow waa adinka bidix kadib waa gacanta bidix kadib waa adinka midig kadib waa tacsiir qaarkoodna dilkaba waxa weeyaan ahlulcilmiga in badan qowlka shaadbaha ku sheegeen ayay mareen marka runtii waa masale ijtihaad u saa'iq ah waa masale ijtihaadkiisa oo laysku khilaafi karo inkastooo aan anigu u iilanayo qolada madhabka shaaficiyada iyo xadiistaa lafteedu ina isquweynayso oo waxa weeye hadhow loo gudbayo gacantiisa kale hadduu tuuganimada ka hari waayo misna shiikhu isagu wuxuu maray qowlkaa odhanaya hormee labadaa quraa lagu gaabsanaya waayo waxani waa zajrin eh qofka manaaficdiisa ayaan la wada tegsiinin ila waa kagagoyn haddii hadhow afartaba loo kuro eh. iyo maye waa shakhsiyad noocan u xumaatay ninka intaa wax ku guray ee xatuugadii marka hari waaye xaq buu u leeyahay in laga guro waayo waa gacan tuuganimo samaynaysa nas iyo ijmaactoona aanay diidin nasna ma diidin ijmaacna waxa weeya ma diidin aahirka lafdigana ma diidaysa binas qur'aanka xadiikana marka la xoojiyo hadalba maleh waaya marka adu waa masle khilaafkiisa shiiku lakin wuxuu tilmaamay inaan la jarayn wacan caaisha radi allahu canha marfuucan laa tuqdacu yadu saariq ila fii rubc diinaar fasaacidan muttafaqun caleyh caaisha waxay tidhi saariqa gacantiisa laguma jaro rubucu diinaar iyo wax ka sarreeya mooyaane xadiiska saxiixaynka wa fi lxadiid laa qadca fii amarin walaa kaarin waxa midho maaa dhirta midhaha laga guranayo haddaanay xirsinnimo kale iyo wax kale aanay raacin midhaha meelaha beeraha ka baxaa sidooda maxruusu ma aha oo in midhan laga goostaana inta badan curfigu waa saamaxaa marka waxaa weeye midho layskuma gooyo midho goyn male iyo walaa kaarin dhuuxa iyo waxyaabaha dhirta maxaa dhuuxa gudaheeda lagala soo baxo geetimidaadka iyo waxyaaba noocaasiya layskuma gooyo rawaahu ahlu sunan ahlu sunanka ayaa markaa wariyey oo waxyaabaha ama xoolaha la maalaya ee meelahaas iyo maxnaa gacanta la yskuma jaro halkaa hainoo joogto wallahu subxaanahu watacaala aclam